ama ha noqdo qaraamadiisa ama ha noqdo qof dayn ku lahaa ama ha noqdo qofuu ku caawinayo ulu sida ku sugan xadiidka sacad ibn abi waqaas sidaa awgeed dardaaranku wuu ka duwan yahay hadallada kale waxaanaynu u sheegnay dadka dhallinyarada ah cilmiga baranaya iyo dadka waaweyn ee cilmiga baranaya ama inay bartaan jecel waxyaabo anfacayo dheef u ah inaynu sheegi doonno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala dardaaranka waxaa laga bilaabayaa qofka uu ka soo fulayo waxaana lagu xigsiinayaa cidda loo sheegayo sidaa awgeed wuxuu yidhi ibnuulqayim raximahu allahu tacaala فإن العبد مضطر كل الاضطرار إلى أن يكون عارفا بما ينفعه في معاشه ومعاده وأن يكون مؤثرا مريدا لما ينفعه مجتنبا لما يضره addoonku wuxuu u dhib mudan yahay oo uu u baahan yahay baahi dhammaanteed inuu noqdo mid garta wixii anfacaya noloshiisa iyo aakhiraba intuu adduunka joogo iyo inuu noqdo qof taa doorbidid siiyo oo shay kasta ka doorbida isagoo doonaya wixii anfacayey kana dheeraanaya wixii dhibayey fabimajmuuci haadayni yakuunu qad hudiya ila siraati lmustaqiim labada arrimood marka la ysku geeyo ayuu addoonkii noqonayaa mid lagu hanuuniyo jidka toosan wixii dhibayeyna inuu gartuu ka fogaado wixii anfacayeyna inuu gartuu ku sifaysnaado fa in faatahu macrifatu dalika salaka sabiila adaalliin hadday taasi dhaafto wuxuu marayaa dadkii lumay waddadoodii kuwa lumayna waa kuwii ilaahay jahli ku caabuday waana kiristanka in faatahu qasduhu watibaacu hadday dhaafto inuu sameeyo oo uu u jeedsado shaygaasoo uu raaco salaka sabiila almaqduubi calayhim wuxuu marayaa kuwii loo cadhooday waddadoodii hadduu cilmigii barto uu raaci waayo wixii anfacayay uu raaci waayo wixii dhibayana uu ka dheeraan waayo waddadii yuhuuddu marayaan وبهذا يعرف قدر هذا الدعاء العظيم وشدة الحاجة إليه وتوقف السعادة الدنيا والآخرة عليه سأوغد وحل قرن يا روري دعادني قدر كيلاذهي يباهدا دونكو قبو يا الدنيا دي آخرة الليمان تلليبان يا إني كدل تاقين دعادا دعادا سنوا دعادا إنو كدو عيسنو صلاة كستو إنو تكرينو رقعات كستو إنو تاقنهي أينو كقب قبينو غayri اlmaqduubi calayhim wala addaaliin taas weeyaan ducadu waalcabdu addoonku buu yidhi muftaqirun ila alhidaayati fii kulli laxdatin wa nafas addoonku wuxuu u baahan yahay hanuun iyo toosin uu tooso ama toosin la toosiyo ama toosnaan uu tooso fii jamiici maa yaatiihi wayadaru wax kastoo uu samaynay wax kastuu ka tegay inuu hanuunsanaado fainahu bayna umuurin laa yanfaku canha addoonku wuxuu ku dhex jiraa arrimo aanu ka suulahayn arrimaha marka la sheego midunbu ku sifaysan yihi kow umuurun qad ataaha calaa hayri wajhi lhidaayati jahlan arrimo uu sameeyey sidii loogu talagalay sidaa si aan ahaynna uu u sameeyey isagoon cilmi u lahayn fa huwa muxtaajun ilaa an yadluba alhidaayata ila alxaqi fiiha wuxuu addoonku u baahan yahay in la tuusoo lagu toosiyo wejigii xaqa ahaa shaygii cilmila'aan uu u sameeyey in cilmigeedii la baro ama cilmigiisii la baro loo sheego aw yakuunu caarifan ama waxaa laga yaabaa inuu garto bilhidaayati fiiha inuu ku hanuuno inuu garto fa ataaha calaa hayri wajhiha camda markaasaa sidii loogu talagalay si aan ahayn buu u sameeyey isagoo ogaan uga tegey fahuwa muxtaajun ila tawbati minha addoonkii wuxuu u baahan yahay inuu ka toobadkeeno waxa uu ku dhacay oo uu dembiga u sameeyey aw umuurun lam yacrif wajha alhidaayati fiiha cilman walaa camala ama waa arrimo aanuu garan wejigii loogu hanuunayey cilmi iyo camal ahaan midnaba aanuu dabadeeta waxa dhaaftay inuu ku hanuuno inuu barto u garto iyo inuu ku camal falo uu doonuu ku dhaqmo waa arrin saddexaad aw umuurun qad hudiya ilayha min wajhin duuna wajhin ama arrin lagu hanuuniye addoonkuu ku sugan yahay dhan buu kaga hanuunsan dhanna kagama hanuunsana fa huwa muxtaajun ilaa tamaami alhidaayati fiiha wuxuu u baahan yahay in toos loogu hanuuniyo waa yahay aw ariiqun qad hudiya ilayha ama waddo lagu hanuuniye addoonka wado addoonka lagu hanuuniyey wa huwa muxtaajun ilaa hidaayatin ukhraa fiiha oo uu u baahan yahay hanuun labaad oo lagu hanuuniyo waxaa laga yaabaa qofkii in loo sheego dariiqa xaqii waa dariiqa kitaabka ilaahay in la barto sunnaha rasuulka in la barto calayhi salaatu wasalaam sidii ay saddexdii qarniya rasuulku ammaanay u fahmeenna inuu u fahmay in loo sheego laakiin intaasuu garanaya waddadii ahayd waa lagu hanuuniyey wuxuu u baahan yahay haddana waddada lafteedii in la tusu camaliyan u sameeyo oo qofkii uu cilmi u yeeshu u barto wuxuu u tusaaleeyey ibnulqayim qof baa wuxuu yidhi magaalo heblaayaan rabaa inaan tage halkay ku taallaa markaasa waxaa lagu yidhi magaalo heblaayo bari bay kaa xigtaa waddadaasina way gashaa waddadaa waxaa laga yaabaa waddooyin kalaa ka leexdo magaalooyin kala taga wuxuu u baahan yahay waddadii waa la tusay magaaladu jihaday ka xigtayna waa la tuso waddadii buu ku hanuunay wuxuu u baahan yahay haddana waddada lafteedii in loo sheego inaanu raacinta midig u baxda ta bidix u baxda magaalada sidaasa inuu istaago magaalada taasna inaanu istaagin halkaa inuu sahay ka qaato halkaasi bahalay leedaha sahay inaanu ka qaadin inuu horo degdeg ugu dhaafo in lagu hanuuniyo waddada lafteedii qaabku u marayey wuxuu ku samaynayey ayaa haddana taa loo baahan yahay buu yidhi waayahay wa kadaalika waxaa kaloo la mida buu yidhi aydan aynu ku noqono mar labaade ثم أمور هو محتاج على أن يحصل له فيها من الهداية في المستقبل مثل ما حصل له في الماضي الرمو هانون وكسو ليهي lagu sii adkeeya hanuunkaasoo hore inuu ugu sugnaaday oo keliya inaanu qofku ku gaabsanayn hadhow soo socodka dambe iyo cidhibtiisa dambe inuu ku sii sugnaado inuu lafteedana uu daydayo u barto arrinta sideeda wuxuu yidhi waumuurun huwa khaalin can ictiqaadi xaqin aw baailin fiiha ama arrimo xaq iyo baatil midna aanu ka aaminsanayn fa huwa muxtaajun ilaa hidaayati asawaabi fiiha wuxuu u baahan yahy in lagu hanuuniyo sida saxda ah ee xaqa ah aw umuurun yactaqidu annahu fiiha calaa huda ama arrimo uu u malaynay inuu hanuun kaga sugan yahay wa huwa calaa dalaalatin walaa yashcur oo baadi uu kaga suganya si aanu danansanayn fahuwa muxtaajun ila intiqaalihi can dalika alictiqaadi bihidaayatin min allah wuxuu u baahan yahay inuu ka guuro baadidaasoo uu u guuro hanuun ilaahay xaggiisa ka yimi subxaanahu wa tacaala ta ugu dambaysa wuxuu yidhi wa umuurun qad facalaha calaa wajhi lhidaaya iyo arrimo uu u sameeyey wejigii hanuunuu u sameeyey arrimo wejgii hanuun u sameeyey wa muxtaajun ilaa an yahdiya hayra oo u baahaya dadkiinuu ku hanuuniyo tuso isagu hanuun buu u sameeye saxsanya xaq buu ku taagan yahay wuuna sameeye uu ku camalfalay laakiin wuxuu u baahan yahay buui dadka inuu tuso oo uu gaadhsiiyo waxaana taasi ay u taraysaa buu yidhi inuu xaqii ku sugnaado oo qofku hadduu cilmigii barto dadkana uu baro markuu ku camalfalay kadib waxay taasi u wanaagsantahay sugnaanshihiisa dambe iyo cidhibtiis dambe risaalat ibnuqayim ilaa axadi ikhwaanihi safxadda koowaad ilaa labaad hadal aadu uu ku yidhi dardaanaka waynu sheegno waynu qeexnay si wakhtigu aanu u badnaan maadaama oo dhowr su'aalood ay jiraan waynu soo ururinaynaa biidni illaahi tacaala wasiyada koowaad ilaa tobnaad waa saddexda aayadoodee suuratulancaam boqol iyo koob iyo konton ilaa saddex iyo konton waxaanay culammadu yidhaahdaan alwasaaya alcashir waa dardaaranada tobankaa ee ilaahay subxaanahu wa tacala inu dardaarmay bal cabdilaahi ibn mascuud radia allahu tacala canhu wuxuu imaamu tirmidi sunantiisa kaga wariyey kitaabu tafsiir xadiidka saddex kun iyo toddobaatan isagoo tilmaamay inuu yahay xadiid xasan oo hariib ah culammada qaarna ay tilmaameen waxaa ku jira daa'uud ibnu yaziid alawdi waxaanu ibnu xajar taqriibka ku tilmaamay inuu yahay daciif laakiin waxaynu ka dugsanaynaa aayaadka dardaaranka ku sugan unbuu xoojinayaa xadiidku dacfi waa ku sugnaadabe wuxu yidhi cbdillahi bn mascuud man sarahu an yandura ilaa wasiyati muxamadin sal allahu calay wasalam kiina raba inuu ah, eego dardaaranki nebi maxamed calayh salaatu wasalaam allatii calayha khaatimatu amrihi taasoo arrintiisu ku soo gabagabowday ama rasuulku sal allahu calay wasalam uu dardaarankii ugu dembeeyu dardaarmay qofka raba inuu ogaado falyaqra' ha akhriyo buu yidhi qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum alaayati alaai saddexda aayadoodba ha dhammeeya buui qofkii raba inuu ogaado dardaarankii nebi maxamed calayh salaatu wasalaam arrintiisu ku soo gabagabowday bal tobanka arrimood ila tiriya ilaahay wuxu uhi subxaanahu wa tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabbukum calaykum waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow kaalaya aan idinku dulakhriya wuxuu rabbigiin idinka xarimayo kow anlaa tushrikuu bihi shaya ilaahay shirkiguu xarimaye ilaahay cibaadadiisa cid kale ha la wadaajinina waa dardaaranka koobaad wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah washirku تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله شركه وإلهي إذا نهين إلهي إلا قلسما وإلهي دار أوليه haddii qofku uu baryo cidaan ilaahay ahayn wax ilaahay oo keligii uu karana uu weydiistuu ka baryo shirki buu ku dhacay tusaale ahaan jannuu weydiistay naar buu ka magan galay risqi buu weydiistay caafimaad buu weydiistay wuxuu weydiistay ubad inuu siiyo iyo wixii la mid ah dee koobiya idar hadduu idhaahdo shirkiguma dhacayo qofka hadduu qofkaasi awoodii u maqlayo markaa shirkigu waa ilaahay keligii cibaadaduu lahaa in lala wadaajiyo cid kaloo wax laga siiyo sida yidhaahdaan baynu ku soo ururinne aqifnaa yaa qawfow madad yaa jiilaani amaba madad madad yaa rasuulallaahi waa siday soomaalidu ugu dhawaaqaano idhahdaani walow carabi ahaan wax ka khaldanaadaani noo gargaar gargaar deg degdegoo noo gudmo marna jiilaaniba u qaysar marna rasuulka calayh isalaatu wasalaam jiilaani waa dhintay nin dariiqii salafka ku sugan buu ahaa kutub fiicanna waa qoray walow suufi ha ahaadeen suufigu maaha suufigi timaha weyn ee aan salaadda fararkaa ku tukan masaajidda suufigu waa qolo zuhdi ku caan baxday oo adduunyada waxyaabo fara badanoo dadku ay sameeyaan ka tegaysa waxyaabo fara badan bay ka fogfogaadeen laakiin caqiidadoodu way saxsanay kuwan qabriga dul fadhiya maahan laga soo saarin xabaalaha nebi maxamed bay barayaan calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu rasuulka maxamed uu ku aasan yihi haddaad nebi maxamed u qayshato ood uga qayshato wajaa leh aqifnaa yaa qawthow madad yaa rasuulallah haddaad tidhaahdid ama madad madad yaa rasuulallaahi haddaad tidhaahdid dee madad rasuulku kuma fidin karo calayh isalaatu wasalaam madadkuna waa gurmad kuma gurman karo waxa ugu xunee qof ku dhacayn ogni waa geeri bal rasuulka saxaabi markuu u galay wuxuu ku yidhi waxaan u xumabaynsano sakaraatulmowtku iigu dhacayaa sida laba nin sakaraatulmowd ugu dhaco markaasaa lagu yidhi innaka mayitum waad dhiman nebi maxamedow isagoo adduunka joogaa loogu sii bishaareeyey bishaaradaa rasuulka loo sii sheegay dhammaan ummadoo dhanna waa loo sheegay kullu nafsin daa'iqat ummat dacwa wa ummat lijaaba kulli waad dhimanaysaan baa la yidhi haddana musiibu ilahay ku tilmaamay faasaabatkum musiibat lmowt musiibat lmowt rasuulku hadduu naftiisii ka badbaadin waayey ma naf kaluu badbaadin rasuulku calayh isalaatu wasalaam idaacadaa waxaa laga saaraa yaa rasuul allahi khud biyadii yaa xabiib allahi khud biyadii yowma alfarqi ruuxi waljasadi jud lana bilqawsi waalmadadi rasuulkiiyow noo gurimo ku ilaahay jeclaaw noo gurimo maalinta malakulmowdku nafta naga qaadayo nooga gurimo naga qabo buu ku leeyy nebi maxamedow calayh isalaatu wasalaam nebi maxamed hadduu cid badbaadinayo inankiisii ibraahim buu badbaadin laha calayh isalaatu wasalaam ilaahay uu baryi loon laha ilaah iga qaadin karta laakiin arrin isaga loo soo marayo may hayno la weydiinayo mowdka ilaahay waa ku qoray ibni aadamka bal nebi maxamed waxay ku caayeen gaaladu inuu abtar yahay markaasaa iyaga lagu yidhi inna shaani'aka huwa alabtar iyagaa goblana khayr oo dhan iyo wanaag oo dhan bay ka goblan noqdeen markaasay naar hoy ka dhigteen subxaanahu wa tacaala ilaahayna saasuu uga warramay oo uu sheegay inay u yihiin kuwa khasaaray sidaa ogaa shirkiga kole badanna waa laga warramay mafhuum guud saasuu noqonaya shirkigu ilaahay wuxuu uhi wabilwaalidayni ixsaana labada waalid inaa u samafashaan baa laydin faraye caaq ha ku noqonina labada waalid halkan waxaa la xarrimay labadii waalid oo inkaar ma karaahiya laga shaqaysto oo qofku uu noqdo waalid inkaar laakiin labada waalid loo samafalo iyada waa waajib bal ilaahay markuu xaqiisa ka warramay xaqa waalidkana waa ka warramay waqadaa rabbuka an laa tacbuduu ilaa iyaah wa bilwaalidayni ixsaana ilaahay maruu ka warramay cibaadadiisa wuxuu ku cigsiiyey labada waalid in loo samafalo diinta islaamkuna way ilaalisay labada waalid xuquuqdoodana aad iyo aad baa looga warramay oo laysugu booriyey رسولك عليه الصلاة والسلام نحو كورمي كان نذا إنا نقلين قفل لبدي سوارد كراهية كشقستي دردارك سدحاد الله يوحيري ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم هودين أبتكينا إذ كوكبقنا يقاتشو إلهي وحيري سبحانه وتعالى أنك إذن أرساقين إذنك تذكير الله بالعبي وإياهم يقنا أنك أرساقين si aanay u fahmin ubadka iyagu inay arsaaqaan baa la idinka laftiina laydin arsaaqaa ina allaha huwa arazaaqu dulquwati lmatiin wa iyaahum iyagana annaga arsaaqna buu ilaha yidhi hallaynina ubadka waxaa soo gudagelaya oo kale waxaa loo yaqaano taxdiidu nasl in la yidhaha dhashaa la xadidayaa tartiibu nasl iyo taxdiidu nasl farqi baa u dhexeeya taxdiidu nasl waxaweyn qofku inuu yidhaahdo saddex iyaal maanugu dhalaya laba inan iyo ina mandhalayaa kadibna dhasha waan iska daynayaaba rabashkooda iyo buuqoodaa batay tartiibu naslna qofku waa inuu kala koriyo ubadka laba sannadood siduu ilaahayba subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay qur'aanka ilaahay wuxuu idhi subxaanahu wa tacaala dardaaranka afraad walaa taqrabu lfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan haw dhowaanina waxyaabaha fawaaxishta ah zinadiiyo wixii la mida ee la fool xumaysto waxeeda muuqda iyo waxeeda qarsoon midna ha u dhowaanina teeda muuqatiyo teeda qarsoonba ka fogaada oo iska ilaaliya qofka muslimka ah zinada haddaynu tusaale ahaan usoo qaadano fawaaxishta sharaftiisa iyo sharafta reerkiisa iyo sharafta qofkuu la samaynaya faaxishada iyo sharafta reerka qofkaas intuu ay ku baaba'aysa oo ku dhimanaysa sidaa ogeed baa ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu ku tilmaamay zinadoo kale innahu kaana faaxishatan wasaaa sabiila waa midna faal xumaysto wadalla marna iyadaa xumaatay xanuunnada laga qaadana waynu ogni nacuudu billah dardaaranka shanaad ilaahay wuxuu idhi jalla wacala walaa taqtuluu nafsa alatii xarama allahu ila bilxaq dalikum wasaakum bihi lacallakum tacqiluun ha dilin naftu ilaahay xarrimay xaq darro ku dilin xaq mooyaane dardaarankaasuu ilaahay idin dardaarmayaa si aad wax u weelaysaan oo waxaan laydin sheegaya aad u xafidaan oad u garataan nafta ilaahay xarimay waxaa ugu horaysa nafta muminada ah qofku naftiisa bedeli karo uma bannaana walaa taqtuluu anfusakum ina allaha kaana bikum raxiima waman yafcal dalika cudwaana wadulman fasawfa nuslihi naara ilaahay wuxuu naftiinna hadilina rabbi wuu idiin naxariisana qofka sameeya sidaa nafta inuu dilo isagoo xadgudub u samaynaya naar baa la gelinaya ilan qof naftiisa dil xadgudub buu dilay ka naftiisa ku qarxinaya miino walow gaalabaha isku qarxinayae wuxuu noqonaya qaatilu nafsi ka naftiisa sun ku dilaya ama isdubaya wuxuu noqonaya qaatilu nafsi waxaanuu rasuulku yidhi calayh salaatu wasalaam man qatala nafsahu bishayin cudiba bihi yowma alqiyaama qofka naftiisa wax ku dila waxaasaa lagu cadaaba maalinta qiyaama waxaad naftaada ku dishaa lagu cadayaba rasulku yidhi alayh salaatu wasalaam waxaa kaloo rasuulku sal allahu calayh wasalam uu yidhi man qatala nafsahu bixadiida faxadiidatuhu biyadihi yatawaja'u biha fii baطnihi fii naari jahannam khaalidan mukhalladan fiiha abada qofka naftiisa bir ku birtu xabad baa soo gelaysa oo miinaa soo gelaysa lagu qarxiyo oo gaadhibaa soo gelaya oo waxa soo gelaya waxalaali waxaa la sameeye mindi iyo tooriyo soor leh gacanta loo gelinayaba rasuulku alayh salat slam iyo birtii yatawaja'u biha fii baطni wuxuu ku duraya oo ku wareemayaa naftiisa iyo calooshiisa maalinta qiyaame fii naari jahannam naarta jahannamo gudaheeda khaalidan isagoo ku waaraya weliba rasuulku calayh salaatu wasalaam wuxuu sheegay inaan laga saarino abadan ay tahay culimmada qaar baa xadiiska ishkaal ka galay maadaama qof muslima uu yahay qofka naftiisa dilo oonu ku gaaloobay naftiisa inuu dilay xadiidka maxaa loo yidhi khaalidan mukhalladan fiiha abadan sheekh albaani raximahullah iyo sheekh bnu cuthaymiin waxay ku ishkaal saareen waa qofka xalaashaday ama u sameeyey ilaahay isagoo isla ka aarso faqri baa ku dhacay ama cadow baa ka xoog weynaaday ilaahay ku ilin maayo isdil buu yidhi kaas weeyaan buu yidhi ay yidhahdeen culimmadu kalka ku waaraya naartan weligii ka baxayn kan kale hadduu naar galo oo laga dhaafi waayo wuxuu noqonayaa khuluudkiisu khuluud amadiya dardaaranka lixaad ilaahay wuxuu yidhi subxaana walaa taqrabuu maala yatiimi ilaa bilatii yaxsanu xataa yabluqa ashudda xoolihii agoonka ha u dhowaanina si wanaagsan mooyaane ha u dhowaanina idinka u xanaanaynaya u ilaalinaya mooyaane ilaa uu qaangaadhayo xoolaha agoommaho la cuno oo dulmin lagu cuno ilaahay wuxuu kaga warramay subxaanahu wa tacaala qur-aanka ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman waxaa laga warramay kuwa cunaya xoolaha agoommaha xadgudub iyo dulmi ku cunaya inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara waxay calooshooda ku cunayaan buu ilahay ku korayaan naar waxaa laga wariyey saxaabada qaar ka mid inay yidhaahdeen sida cabdillahi bni cabbaas qofka xoolahaaga u meed cuna maalinta qiyaamo wuxuu yimaadaa iyadoo calooshiisa olol ka soo baxayo oo olol ka soo kimkimayo o ka soo iftiimayo dardaaranka toddobaad ilaahay wuxuu yidhi subxaanah waawfu lkayla waalmiisaana bilqisti laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha ilaahay wuxuu yidhi galaanka iyo miisaankaba u oofiya si cadaalada kaylku waa wixii galaan lagu miiso miisaankuna waa wixii lagu miisaamo miisaanka labada kafadood leh labadaaba iska ilaaliya buu ilaha yidhi xaqa oo si fiican oo wafaysan iskaga miisaama nafna laguma kalifin waxay karta mooyaane oo haddii adigoo si fiican u miisaamo isla way dhan tahay wax yari ku raacaan oo aana adigu u qasdiyin ilaahay kugumuu qaadin subxaanahu wa tacala waxaanaad awoodin galaankii waad buuxsood qofkii u dhowrtay waxbaa ka dhacay adiguna imaam qasi inaad ka ridato manaad arkahayn ilaahay kuuma qabanin subxaanahu wa tacaala laakiin adugu inaad wafaysaynta taagtahaya ayuu ilahay ku waajibiyey dardaaraka sideedaad ilaahay wuxuu uhi waidaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa haddaad hadal odhanaysaan cadaalad sameeya haddii lagu weydiiyo markhaati haddii qof aad wax ku xukumayso haddii qof aad wax ku sheegayso cadaalad sameeya buu ilah yidhi subxaanahu wa tacaala haddii waxaad maqlaysa in lagu weydiiyo cadaalad sameeya ciddaad ku markhaati furaysaanba ha noqdaan qaraabadiinna buu ilahay yidhi walow kaana daa qurba dardaaranka sagaalada ilahay wuxuu ihi wabicahdi illaahi awfuu dalikum wasaakum bihi lacallakum tadakaruun ballankii ilaahay oofiya ballanka ilaahay wuxuu ku soo ururayaan shay kastuu ilaahay ku faray samayntiisa iyo shay kastuu kaa reebay ka reebtoonaantiisuu ku soo ururaya oofiya baa layidhi oo haka nusqaaminina sidii laydin yidhi sameeya ilaahay dardaarankaasuu idiin dardaarmay si aad u waantowdaan oo dardaarankan waantow xeel dheer baa ku jiro aynu sheegi doonno dardaaranka qaybta tobnaad ilaahay wuxuu yidhi wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh jidkaygii toosnaa waa kaase raaca waa qur'aanka iyo sunnahaase raaca walaa tattabicu subula fatafaraqa bikum can sabiili ha raacina wadooyinka ka leexdee wadadhuxuleedda ah yaana idinku kala kaxan jidka ilaahay dalikum wasaakum bihi lacalakum tattaquun dardaarankaasuu ilaahay idin dardaarmaya si aad u baqataan si wixii laydiin faray aad u fartoontaan wixii laydinka reebayna aad uga reebtoonaataan sidaasaa laydin faraya buu ilah subxaanahu wa tacaala dardaaranada aynu ku noqonno dibaynu u egno ilaahay keligii in la caabudo subxaanahu wa tacaala waxaa ku jira waano aad u xeel dheer waxaana ku jira waantow qofka muslimkii uu u baahan yahay basharka ilaahay uu sameeyey sidoo kale jinka xaq ilaahay wuxuu ugu leeyay subxaanahu wa tacaala maadaamuu jirsiiyey xaq wuxuu ugu leeyay inay caabudaan sidaa ogeed qofka muslimka ahi shay kasta oo cidi caabudo ilaahay abuuray buu caabudayaa wuu ka sharaf weyn yaha wuu ka darajo sarreeyaa cid kastoo adduunka gudihiisa joogta oo wax caabuda muslimkaa ka darajo sarreeya qof kastoo wax caabudo ku yimaado waxaa leenay maxaad caabudaa shaygaa anigu waxaan caabudaa ilaahay shaygaaba abuuray baan caabudaa bas hadal kale ma odhanayo shaw shay la sameeye adduun ku soo dariyey ma aha ilaahay sameeye keenay ayaa nagu caabudaa waa iska raaxaysanaysa adigu laakiin qofkan shay kale caabudaya qabri buu ku dulin dhabeelay maanta dhan muu baraya qabri inuu hooyaan laga yaabo ilmeeyo qabriga ugu ilmeeyo siduu ugu qayshanayo wuxuu siinayaana meeshuu u taraya bal laga yaaba in lagu intixaamo qabrigaa ah, uu wax u qalayo ee uu ka dhaqanayo haddaba waa nin dhintay haddii lasoo faqa lafa keliya lagu tegaya kaasuu baryuu leey ubad isii iga badbaadi dhibaato dheef iisoo jiid war sheekhan soo hooyay aaba may dhalin haa yaa abuuray ilaahay ilaahay abuuray anigu caabudaya subxaanahu wa tacaala hadalku waa dhan yihi xujo kalena ma keeni karaan xujahooda waa mid baaba ah sidaa ogeed cibaadada ilaah xikmaddaa keensanaysa in ilaahay la caabudo subxaanahu wa tacaala dardaaranka labaad labada waalid in loo samafalo haddaynu ino dadka muslimiinta ah aayaadkan qur-aanka amay ah ku dhaqmeenay fuliyeen labada waalid xaq weyn bay kugu leeyihin waxaa tahay labadaadii waalid qayb ka midoo ah adduunka maraysaa tahay sidaa ogeed labadii waalid ayaa ku leh nin baa nebigu yimid calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaa rasuula allaahi inna abii yuriidu an yajtaaxa maali wuxuu ku leeya abbahay wuxuu rabaa xoolahayda inuu baabiyu qaato ayuu rabaa maxaan ka yeelaa rasuulku wuxuu ku uhi calayh salaatu wasalaam anta wa maaluka liabiika adiga iyo xoolahaagaba aabbahabaa idinla buu uhi alayh salatu wasalaam ama ha baabiya ama ayuu baabinin aabbahabaaba kule buu rasulku uhi alayh salatu wasalaam labada waalid xaq bay kuu leeyihin inaad wixii macruufa ku adeecdo wixii aan macsi ahayn oo aanaad ku dhaga adeygin gaaladu maxay sameeyaan halka ayda lagu xanaaneeyo ayaa waalidku marigoobana lagu xanaaneeyaa halkaasaa shaqaale lagu qabtaa waxay u baahan yihiin ama doofaar ama khamri waa loo geeyaa guri baa lagu ururiyaa guriga waa guriga waayeelka guriga waayeelka la iska geeya inankii iyo inantii kii weynaa iyo kii yaraa sideed iyo toban jir maalintuu noqdaa ugu dambaysta waalidkii haddana qaanuun cusubbay sameeyeen oo lix iyo toban jir baa ugu dambeeyey baa lix iyo toban maraad gaadhada iskaga tegaysaa guriga guri cusub baa lagu siinaya dowladdaa ku biilinaysa haddaad shaqaysanaysana shaqaysaa lagu leeyahy haddaan shaqaysanayna iskaga tag waad baylinaysaa waalidkaa sidaa awgeed abtirsiimo mala gaaladu sidaa ma ogtiin gaal abtirsan karaa ma jiro abtirsiimo malhaba imise waalid bal garanaysa ku leeyahy aabbahay baan dirqi ku garanaya buu ka odhanaya bis haddaa kuwa soo islaamay abtirsimada ma garanayaan aabbihii baa ugu dambeeya cid saasay ku dhantay laakiin isku xidhnaanshaha islaamka iyo qofkii muslimkaa nasligiisa ilaalinta la ilaaliyey qofkii waalidkii wuu u samafalaya hadday xataa gaboobaan oo asaasaqaan dhakhtar kuma tuurayo qofku iskaga tegi maayo ima yabluganna cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa uffin haddii labadii waalid agtaada uu ku asaasaqo ku gaboobo ama labaduba ufa odhanin xataa waxaa laga yaaba waalidkaa oo gaboobay inuu kugu saxaroodo oo imsaad ku saxaaroonaysa adiguba markaa falaa taqul lahumaa ufin buu ilaha uf ha wax kale iska daa ha hiifin walaa tanharhumaa waqul lahumaa qawlan kariiman hada wanaagsan ku dhe ilaahay u bari waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira ilaah u naxariiso siday anigoo yar ii barbaariyeen dee qofku hadduu kitaabka ilahay iyo sunaha rasuulka uu jaahil ka yahay wuxuu ku dhacayaa gaalnimo aanu ogayn midbaa misaaj ka kaco wuxuu waxaan fasiraya waqul rabbi irxamhuma kamaa rabbiyaani sagiira wuxuu yidhi ilaahayow u naxariisa labadeedii waalid sidii laba rabbiyo yaryar u naxariisa buuhi oo kufri aalihuu sugay ilahay sukadii sidaa ogeed qur-aanka markaad fasirayso hadday kugu soo baxdo waannahu tacaala jaddu rabbina kamaa rabbayaani sagiira waa inaad u celisaa fahamkii saxaabada fahamkii salafka fahamkii salafku ahmiyadduu leeyahay ishkaal kastooo kugu yimaaduu kaa furaya waad ka nafiisaysa waad ka seexanaysaa haddii kale maalin kasta waa lagu qabsan doonaa dardaaranka saddexaad ubadkiinna haddii labada gaajo idinkoo ka cararaya in ubadka la laayo ama si cad loo dilo ama si qarsoon loo dilo ma bannaana adigaba waalid baa ku dhalay waalid baa ku soo barbaariyey xikmaddu waxay keensanaysaa iyo waantowgu adiguna kuwanaad iska dayso oona ayay xikmaddu keensanaysaa qoraysh baana in badan samayn jirtay gaaladuna maanta waxay u furtaan dallado sidii ubadka loo yaray inaa loo joojin lahaa dardaaranka afraad ha u dhowaanina fawaaxiishta in la sheego xikmadda ku jirto way ka weynta tan dardaaranka shanaad naftii ilaahay xarimay haddina buu ilaahay yidhi wuxuu yidhi imaamu sicid raximahullah wa fii qatli nafsi alatii xarama allahu bikayri alxaqi fasaadu labdaan in la dilo naftuu ilaahay xarimay in xaqdarre lagu dilo jidharhkaa ku fasaahadaya buuhi dadka jidhkooda ku fasaahadaya dardaaranka lixaad walaa taqrabuu maala alyatiim xoolaha agoommaha xumaanha ugu dhowaanin idinkoo dulmiya iyo xaqdarre ku cunaya xoolihii agoomaha dee adiguba ubadkaagaad ka tagtay haddaad dhiman lahayd in la dhaco oo la dulmiyo raalli kawaad noqoteen xikmaddu waxay keensanaysaa adiguna inaanad dulmiyin dardaaranka toddobaad wa awfu lkayla waalmiisaan miisaanka iyo kaylka labadaba iska oofiyaa laydho si fiicanu miisaama aduu haddaad wax iisan lahayd in lagu wafeeyaad dooni layd adiguna dadka markaad ka iibinayso waxba ha kaad muqsaaminin xikmadda ku jirtaa waa taa daardaananka sideedaad waidaa qultum facdiluu haddaad odhanaysaan cadaaladaha buu ilaha yihi cadaalad ku hadla cadaalad in laguugu hadlaa jecesha adigu oo aan lagu dulmiyin oo aan lagu wanjalin oo aan lagu ribaynin dadka adiguna ka ilaali si aan adiga ilaahay kuugu abaalmarin camalkaad samaynaysay dardaaranka sagaalaad ballanka ilaahay subxaanahu wa tacaala oofiya buu ilahay yidhi ballanka ilaahay oofiya adigu ma jeclid ballankaaga in laga baxo lagugu ilaahay ku abuurtay kaa weynaa ee wax kasta oo adduunka joogaabuu walay nicmo kastao haystana ku siiyey wamaa bikum min nicmatin famin allah ballankuu kula galay ha ka bixin oo ha burinin oo daacaadkiisii ha ka gaabinin xikmad taasi ku jirta dardaanka ugu dambeeya wa anna haadaa siraatii mustaqiiman fattabicuuh jidka toosan wakaasi raac baa layidhi jidka toosani adduunkana wuu maraa aakhirana wuu maraa adduunka wuxuu u maraa camal iyo cilmi iyo baaqid iyo ku sabrid inaad qofkii u sheegto wixii khayr eed ku camal fashay eed garatay waa jid toosan adigu waad toosaysaa dadkiina waad toosinaysaa qur-aankii baad ku toosinaysaa inna hada alqur'aanu yahdii lilatii yaqwam qur'aankani dadka wuxuu ku toosiyaa waddo kastoo toosa buu ilaha yidhi subxaanahu wa tacaala xikmadda ku jirta dardaaranadaas waa taasoo ilahay ka warmi subxaanah dardaaranka koob iyo tobnaad ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaquu llah ilaahay wuxuu idhi wallaahi waxaan u dardaarannay kuwii idinka horeeya kitaabka la siiyey iyo idinkaba ilaahay ka baqdan uu idiin dardaarmay buu ilah yidhi subxaanahu wa tacaala wixii ilaahay idin faray fartooma wixii idinka reebayna ka reebtoonaada wuxuu yidhi cali bn abi aalib radia allahu canhu attaqwa hiya alkhawfu min aljaliil waalcamalu bitanziil waalqanaacatu bilqaliil taqwadu waa in ilaahay laga baqdo kow in lagu camal falo ilaahay diintuu soo dejiyey laba wixii yaraayee lagu siinaad ku qanacdo intaasaa taqwo la yidhahdaa buu yidhi wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud radia allahu tacaala canhu waa in ilaahay la maqloon la caasiin waa in loo mahadnaqoo lagu kufriyin waa in la xusoon la iloobin taqwadu saasay noqonaysa isku ururaysaa waa dardaaranku rasuulku dardaarmay ittaqi illaaha xayumaa kunta xadiidka tirmidi uu warinayo imaam albaani uu tilmaamin xadii xasan ilaahay ka cabsa meel kastoo joogto xayumaa darfu zamaan iyo darfu makaan labadaba way noqotaa meel kastoo joogto ilaahay ka boqo wakhti kastoo joogtana ilaahay ka boqo labadaba way noqonaysaa labadaba way ixtimaashaa say sheegeen culimmadu wuxuu ihi saalix ibnu cabdicaiis ali shaykh xafidahu llah ittaqi illah xayumaa kunta hada amru bitaqwa ilaahay ka boqo meel kastoo joogto waa taqwadii oo la ysfarayo alla kacabsigoo la ysfarayo waxayumaa haadihi mutacalliqatun bilazminati walamkinati xayumaana waxay ku xidhiidhaa buu yidhi wakhtiyada iyo meelaha labada way ku xidhiidhaa dardaaranka labiyo tobnaad waa dardaaran uu dardaarmay shaykh saalix ibnu cabdilcasiis ali shaykh xafidahu llah wuxuu yidhi qofkii dacwad raba inuu bilaabo ama dacwad waday ayuu ku saafiya dardaaranku wuxuu yidhi faddaaciyatu yaxtaaju ilaa an yasbira kamaa sabara almursaluun qofka dadka u sheegaya diintu waxa saaray inuu sabro siday rasuulladii u sabreen bal ina اnabiya sal اllahu alayh wasalam umira bian yaxtadiya xadwa saabiriin bal nebi maxamed waxaa la faray inuu maro waddaday mareen kuwii sabray biqowli اllahi jala wacala hadalku ilaahay yidhi fabir kamaa sabra ululcasmi min arusuli walaa tastacjil lahum u sabir siday u sabreen rasuulladii go'aanka u saaxiibka ahaa hana degdegsan baa rasuulka lagu yidhi asabru fii gaayati lmuhimaati liman calim sabirku muhimmada waxyaabaha muhimka waxyaabaha ugu sii muhiimsan wayan bur garta facamila ee ku camalfala qaala jala wacala ilaahay wuxuu yidhi fasbir ina wacd allahi xaqa walaa yastakhifanaka aladiina laa yuuqinuun sabir ilaahay ballanqaadkiisu waa dhab yay ku yaraysanin oy ku liidin kuwa aan yaqiinsanaynine wuxuu yidhi fadxadara nabiyu sal allahu alay wasalam asxaabahu min alcajala nebiguna wuxuu uga digay asxaabtii degdega qaala walaakinakum tastacjiluun wuxuu ku yidhi waad degdegsanaysaan markii rasuulka yidhahdeen ilahay noo bari si aanu guul iyo nasriiyo gargaar u helno kitaabkan suuraaaan la sharxu shanaxay safxadda sagaalaad ay hadalkaa ku yidhi wuxuu isku ururayaa dardaarankiisu qofka daaciga dacwo dadka ugu baaqaya waa inuu sabro hadduu sabri waayo dadkaa yaraysanaya oo xaqiraya hadalku saas iskugu ururaya sidaa oge haddaad daacita wanaad sabartid dardaaranka saddexiyo tobnaad waa dardaaran uu dardaarmay faqiihu zamaan muxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximah llah wuxuu yidhi ibnu cuthaymiin uhbut laa tatahayar bikasrati alhujuumi calayka aw itashniici calaa qawlika maa dumta calaa xaqin fahbut faalxaqu laa yumkinu an yuzaxzix wuxuu yidhi sugnow oo ha isbeddelin weerarka lagugu soo qaadiyo farabadnaantiisa awgii ha u gariirin oo ha noqonin mid xaqii ka leexda ama cayda hadalkaaga la caayayo intaad xaq ku sugan tahay sugnow xaqa qofka wada suurtagal maaha inuu isdhaqdhaqaajiyo ama u liicliicee kadib wuxuu keenay amilo xafidahu llah sharaxa nuuniyada ibnulqayim laba tusaale ayaan sheegi lahaa tusaalaha koowaad waa ninkii la odhan jiray alwaathiq billaah fitnadii uu calanka u siday ee fitnatu khalqi lqur'aan culimmo fara badan oo ahlu sunno ka mida culimmadooda ayaa lasoo soo qabqabtoo la soo xidhay markii lasoo xidhxidhay waxaa lagu yidhi waxaad ku qawshaan qur-aanku hadalkii ilaahay ah hadalkii ilaahay maaha dhaha baa layidhi waxaad tidhahdaa waa makhluuq waa makhluuq ilaahay uu sameeyey dhaha way diideen waxaa ka mid ah axmed ibnu nasr caalimkii la odhan jiray axmed ibnu nasr caalim buu ahaa waxaanu ahaa culimmada umarada qaar ka mid ah ay dhaleen alwaafiq billaahi wuxuu ku yidhi qur'aanka maxaad ka aaminsantahy iyagoo majlis fadhiya wuxuu ku yidhi waxaan ka aaminsanay qur-aanku inuu yahay hadalkii ilaahay oo makhluuq aanu ahayn war hadalkaad leedahay ma dhuganaysaa baa lagu yidhi waxa ka dhalan karaa ama waxa ka iman karaa waan dhuganaya waan garanaya waxa ka iman karaa qur-aanku waa hadalkii ilaahay buu yidhi alwaasiq billahi wuxuu yidhi qabtoo kursi ku xidhxidha axmed ibnu nasr axmed ibnu nasr waa la qabtay kursi waa lagu xidhxidhay ninkii la odhan jiray axmed ibni abi du'aad oo fitnadaba aabbaheed ah ayaa u naxariistay oo ku yidhi waafiq billaah waar waa oday gaboobay iska sii daayo oo muddo bal xujada ku ogo yaro sug wuxuu ku yidhi khayrkan in layga dheeray dheereeyo ma doonayo wuxuu ku yidhi waa xaggiisanu dhaqaaqayaaye qof soo dhaqaaqayuu jiri seef buu soo qaatay luqunta qabta buu yidhi luquntaa la qabtay luquntiisa kala jiida buu luquntii baa la kala jiiday seef buu qaaday oo uu qoorta kaga goyay axmed ibn masr raximah allahu tacaala xaqiina kamuu noqonin manuu baqanin maxamed ibnu nuux iyo axmed ibnu xambal baa la soo qabtay iyagana maxamed ibnu nin dhallinyaraabuu ahaa caalim ah axmed ibnu xambal raximahullahu in fara badan uu ammaanay axmed ibnu xambal baa cadaabka loo badiyo in badan baa la ciqaabay boqolaal jeedal baa lagu dhuftay isagoo weliba sooman marna xaqi kamuu noqon axmed ibn muddo dheer baa la itixaamay marka la sii daaya masaajidii kama hadli kartid baa lagu yidhi muddo dheer baanu wacdi iyo muxaadaratoona masaajidka galayn gurigiisa lagu dhex xidhay haddana waxaa la yidhi soo qaado ciraaq geeya labadoodaba maxamed ibnu nuux iyo axmed ibnu xambal maxamed ibnu nuux wuxuu ku dhintay wadada intuu ku sii socday dhexda intuu sii socday ayuu dhexda ku sii dhintay silsilad baa ku xidhnay meel kastaa laga tigtigey cuntadii cabitaanka cabitaankay buu iska yaraayeen dhexduu kusii geeriyoday axmed ibn xambal weli weliguu sugnaa labaa dhintay a'imadu saasay ugu sugnaayeen xaqa manay ka noqonin mithaalka labaad sheekhulislaam ibnu taymi raximahullah sheekhulislaam ibnu taymiya waa la xidhay in fara badanna waa la itixaamay maalin kaliyana kamuu noqonin qowlkiisii bal kutubta wuxuu ku dhex alifayey jeelka dhexdiisa jeelkuu ku dhex geeriyoodo meydkiisii laga soo saaray raxmatullaahi tacaala calayh raxmatan waasica isagoo intaasba goor qur-aanka dhameeyey o akriyey waxaa laga yaabaa innaga ciddaynoo madaxda ahi diinteenna iyo camaladeenna toonama soo farafare ilahay dembigooda ha dhaafee xor baynuna masaajideenna khayrkaynu sheegaynaa duruus baynu dhigaynaa wax dhiba ah laynagu maayo waxayna saaray inay u ducayno intaasay askartu soo jeedaa inay ilaalinayaan xuduudday joogaanoo meel kastay joogaan xoolaha iyo waxaasoo ganacsiya askar baa ilaalinaysa aduma ilaalinaysid haddii qofuu ku dhaco gurigaa ku carari maysidee saldhigga kugu dhawaa tegaysa sidaa ogeed in loo duceeyo ilaahay inuu waafajiyo wixii khayra wixii ka kala daansan ilahay inuu isku toosiyo subxaanahu wa tacaala xan iyo cay iyo dhibna ay kaala aadaan intaasumaba lagaa doonaya adiga ka lagama rabo dowladdii waxay ku leedahay adigaan kaa nabadgalo carabkaaga wax kale lagu geysan maayo adigee waxaa muhiima ah markaa qofkii muslimka ahaa dhibaato haddaan loogu yeedhin isagiion dhibaato u yeedhin onu u imanin qofkiina waa inu xaqa ku sugnaado hadday innagu toosnaanno oo qofkii muslimka uu saxsanaado oo xaqii islaamnimadu ay ku lahayd ama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaqiisii iyo xaqii ilaahay jalla wacala inuu fuliyo oo uu toosnaado oo aanu leexanin siduu cumar ibnu khadaab radi allahu tacaala canhu uu tilmaamay wasiyada afariyo tobnaad fudayl ibnu ciyaad ayaa dardaarmay wuxuu yidhi fudayl ibnu ciyaad idaa calima allaahu min rajulin أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله وحول هدو إلى هاي أركاء دونك إنه عرض ددك بدعة كسو دريه دينتا أما أهل البدع إنه نعبي هدو إلى هاي أركاء دونك waxaan u dirajaynayaa in loo dembi dhaafo camalkiisu ha yaraadee ibaanada safxadda boqol iyo afar dardaaranku wuxuu ugu jiraa hadalka haddaad rabta ilaahay inuu kuu dembi dhaafo qof kasta oo bidca ku sugan nac ilahay dartihu naco ka fogow rasuulkuna calayh isalaatu wasalaam wuxuu tilmaamay abaalmarinteedu inay tahay wa kullu dalaalatin fi nnaar naar bay ku gabagaboobaysa waxaa dardaaranka shan iyo tobnaad uu yahay hadal ibnu cuthaymiin uu ku dardaarmay raximahu llahu wuxuu yidhi ibnu cuthaymiin alwaajibu cala almu'mini walaa siyama طulaabu اlcilmi an yanqaaduu lilxaqi waxa waajib oo saaran dadka mu'miniinta gaar ahaan ardayda inay xaqa u hoggaansamaan walaa yujaadiluu mujaadalatan mustakraha inaanay ku doodin dood dood fog meel fog wax ka soo qabanayo wa ta'wiilaatin mustakraha min ajli an yatimuu aqwaalahum si ay u dhammaystiraan hadalladooda hadalkiisana siduu socdo ayuu doodayaa waxaan dhowayn buu meelfa ka soo qabanaya sidaas weeyaan wuxuu rabaa inuu baatilkiisa u saxdo wuxuu idhi fahum taalibuuna lilxaqi ardaydu iyo mu'miniintuba xaq bay doonayaan muriiduuna lilxaqi xaqay rabaan wadaacuuna lilxaqi laa lianfusihim dadka xaqay ugu yeedhayaan nafahooda ugu yeedhi maayaan waxaynu ku sii dari doonnaa afar saddex dardaaran kadibna salaadaynu geli salaada kadib baynu wixii su-aalaa ka dhigaynu garanna insha allah dardaaranka lix iyo tobnaad waa hadal aada u muhim ah oo uu yidhi imaamka weyne ibnulqayim aljawsiya raximah llahu tacaala wuxuu yidhi laa tatimu salaamatu lqalbi xataa yaslama min khamsin qof qalbigiisu ma nabadgelayo ilaa shan arrimood uu ka nabadgalo shan arrimood qalbigaagu hadduu ka nabadgalo waad nabadgeli doontaa shirkun yunaaqidu tawxiid shirki buriyo tawxiidka waynu qeexnay shirkina wa bidcatun tukhaalifu sunna iyo bidco sunnada khilaafta waa inaad ka nabadgeshid wa shahwatun tukhaalifu alamra wax qofkuu jeclaysto amarka ilaahay khilaafta haddaad ka badbaadana qalbigaagu ku badbaaday wa gaflatun tunaaqidu dikra mooganaan xuskii ilaahay khilaafta oo burisa haddii laga wayna qalbiguu ku nabadgalay wa hawan yunaaqidu atajaruda waalikhlaas iyo hawo buriso oo kuu diida inaad xaqii u dhar tirnaato iyo ikhlaaskii ilahay cibaadada gaar loo yeelaya subxaanahu wa tacaala aljawaab alkaafi ayuu ku tilmaamay raximah llah wasiyada toddobiy tobnaad wuxuu yidhi ibnulqayim raximahullah qilatu tawfiiqi in qofka waafajinta xaqa la waafajiya ay yaraato kow wa fasaadu ra'yi iyo aragtidiisu inay khalkhasho waa laba wa khafaa'u lxaqi iyo xaqii inuu ka qarsoomo waa saddex wa fasaadu lqalbi qalbigiisuna fasaado waa afar wa khumuulu dikri in xuskiisu uu baabao dadka laga dhex waayo waa shan wa idaacatu lwaqti waqtigiisi inuu ka lumo waa lix wa nufratu lkhalqi iyo dadku inay ka yaacaan qofkii ay ka fogaadeen waa toddoba waalwaxshatu bayna alcabdi wa bayna rabbi iyo inuu qofku waageyni ka noqdo ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qofkii ilaahay uu dugsan waaye dikrigiisii xuskiisi waa sideed wa mancu ijaabati ducaa iyo ducadiiyo laga aqbali waayo waa sagaal wa qaswatu lqalbi qalbigoo engega waa toban wamaxqu lbarakati fi risqi waalcumri iyo in laga baabi'iyo barakadii risqiga iyo cumriga waa koob iyo toban wa xirmaanu lcilmi cilmigii in laga harimo qofkii fahamkiisii uu fogaado waxba baran waayo waxa weeyaan saddex iyo toban walibaasu dulli inuu dulliga maryahooda gashado qof liito dadka dhexdooda ku dulaysanuu noqdo waxa weeyaan afar iyo toban wa cadowgu inay liidaan wa bاlciriiri inay dareentaa waa wاlibtilaau biquranaa'i su'i aladiina yufsiduuna alquluuba wayudayicuuna alwaqta iyo in lagu itixaamo qofka dad saaxiibo xun ah kuwaasoo qalbiyada iyo wakhtigaba ka fasahaadinaya waa toddobiyo toban wa tuulu lhami waalhami murugadiisiyo tiirainsu inay dheeraadaan waa sagaaliyo toban wa danku lmaciishati noloshu ciriiri inay ku noqotaa waa labaatan kasfulbaal inay madoobaato oo wixiisu ay noqdaan wax khariban meeshuu gacan u taagaabay noqoto mid kale rakacsan waa koob iyo labaatan koob iyo labaatankaa dhibaata wuxuu yidhi tatawalladu min almacsiya macsiya bay ka dhashaan oo hooyow ah waalkaflati can dikri illaah iyo xuska ilaahay oo la mooganaado kamaa yatawalladu zarcu min almaa sida waxyaabaha soo baxaya biyaha ay uga dhashaanee markay roobdo ay u soo baxaan daaqu waalixraaqu min annaar gubashaduna ay dabka uga dhalato wa addaadu haadihi tatawalladu can iطaacati inta ninta ka soo horjeedaana waxay ka dhalataa ilaahay oo la adeeco subxaanahu wa tacaala koob iyo labaatanka dhibaato koob iyo labaatanka dheefooda ka soo horjeedaba waxaa laga qaataa ilaahay daacadiisoo laga dheefaa wasiyada siddeed iyo tobnaad waa wasiya jaamica imaamu lmarwadi raximahu llahu tacaala oo axmed ibnu xambal su'aal weydiiyey dardaan uu ka bixiyey jawaabtu ka bixiyey uu ka soo naqliyey wuxuu yidhi dakhaltu yowman calaa axmeda waxaan u soo galay maalin axmed ibnu xambal faqultu kayfa asbaxta markaasaan ku idhi buu yidhi sideed kuwaa beriisatay waa fiican maydiin beri ama waasan maydiin beriyey fa qaala axmed wuxuu ku yidhi kayfa asbaxa man rabbuhu yuaalibuhu biadaa'i lfardi sideebuu waa bariistaamo waa berigiisu siday kula ta mid rabbigii waajibkii guto uu ka doonayo kow wa nabiyuhu yuaalibuhu biadaa'i sunna nebi maxamedna uu ka doonayo sunnadiisii guto calayh salaatu wasalaam laba waalmalakaani yuaalibaanihi bitasxiixi alcamal labadii malagna ee xasanaadka iyo sayi'aadka qorayeyna ay ka rabaan camalka inuu iska saxo wanafsuhu tuaalibuhu bihawaaha naftiisuna ay ka doonayso wixii ay jeclayd waibliis yuaalibuhu bilfaxshaa ibliisna xumaan inuu sameeyo uu ka rabo wamalakulmowti yuaalibuhu biqabdi ruuxi malakulmowtna uu rabo nafta in laga qaado waciyaaluhu yuaalibuunahu binafaqatihim ciyaalkiisuna ay rabaan inuu biiliyo suduugkaasi kuwaa biriistay buuhi waa arrin adag marka qofka muslimkaa intaasoo waajibaa saarane waa inuu diyaargaroobo oo u noqdo mid adkaysi leh dardaaranka sagaal iyo tobnaad wuxuu yidhi shaikhulislaam ibnu taymiya raximah llah fakullu man itabaca rasuula allahu calay wasalam qof kastoo rasuulka nebi maxameda raaca calayhi salaatu wasalaam waddadiisii mara fallaahu kaafiihi wahaadiihi wanaasiruhu waraasiquh ilaahay baa ku filan oo hanuuninaya una gargaaraya oo arsaaqaya ta ugu dambaysa wuxuu yidhi ibnu rajab alxambali raximah allah fa aslu listiqaamati istiqaamada iyo toosnaanta seeskeedu waxa weeye istiqaamatu lqalbi cala altawxiid qalbiga qofka muslimkii inuu ku toosnaado towxiidka ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex goor camalkaad qabanayso eed ilaahay ugu dhowaanayso waa inaad dul istaagto saddex goor camalka intaanaad qaban waa inaad dul istaagto waxaad isweydiisaa maxaad u qabanaysaa ujeeddadee ma ilaahay dartii mise istusimi ismaqashiin magac iyo maamuus iyo madaxnimo raadin maxaad u qabanaysaa isweydii haddaad sadaqa bixinayso haddaad salaad gelayso haddaad dad wacdiyeyso qur-aan haddaad akhriyayso ujeedda isweydii kow markaad ku dhex jirtana difaac ka difaac shaydaanku wuxuu ku soo tuurayo oo qofka shaydaanku wuxuu ka faa'iidaysanaya camalka maruu ku dhex jiro waxaa laga yaabaa inuu cod wanaagsan yahay markuu qur-aan akhriyayo ama dadka wacdiyayo wuu codkar yahay wuxuu ku odhanayaa intaasoo qofaa ku dhegaysanaye balaaqi baa tahay buu ka odhanayaa ama wuxuu ka odhanayaa waxaa tahay qof qaali ah qurux badana codkaagu sii wanaaji waa inaad iska difaacda markaa iska naadi shaydaanka markaad camalkii ka faaruqdeed dhammaysana waxaad isweydiisaa maxaa naqsi galay siduu ilaahayba subxaanahu wa tacala camalkayna uga ilaaliyey waa inaynu innagana ilaashanno salaaddu waa toddobiyo toban ragcadood habeenkiiyo maalintii nagu waajibka ahi waa shan salaadood shantaa salaadood waxaa lagu kabay labiyo toban ragcadood oo lagu buuxinayo o lagu ragcayo waa ta rasuulkuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in qofkii loogu dhisayo guri guryaha jannada ka mid a ah, in loogu dhisayo rasul ka warmay calayhi salaatu wasalaam qofka labiyo toban ka ilaaliya afar salaad duur ka horreeya iyo laba duur ka dambeeya laba maqrib ka dambeeyeen laba cishaay ka dambeeyeen iyo laba subax ka horeeyaan labiyo tobanka arricood qofka ku dadaala buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam guri baa jannada looga dhisaa maalinta qiyaamana naqsigii camalihiisa galay baa lagu kabaa ilaahay camalka inoo ilaaliya subxaanahu watacaala kuwa diintooda bartee cilmi u yeeshay ku camalfale dadka u baaqan allah inaga yeelo ikhlaaskana allah inagu arsaaqo diintana allah inoo ilaaliyo dalkeennana amnigiisa ammaankiisa allah inoo ilaaliyo madaxdeenna allah inoo ilaaliyo dembigoodana allaha dhaafo khayrkana ilaahay oofajiy subxaanahu wa wixii cadowee dalkeena iyo diinteenaba duulimaadku ilaahay ha baabiya subxaanahu wa tacaala subxaanaka allahuma xamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa ilayk